والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط السابع والستون من أشhرطة kitاaب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشhريط من الحديث رقم ألف وخمسمية سبعة وثمانين قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال قال الله تعالى alla wuxuu dhahay waa xadiid qudsiyahe halaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex anigaa la doodahooda ah maalinta qiyaamaha ah oo anaa dacwaysanaya alla la doodayana xaguu u doonanayaa xaguu doon u doonanaya rajulun acطaa bi uma qadar nin oo ballan ku qaaday aniga magacayga ku qaaday acطaa hayrahu eh, cahdan bi yani bisababi ku qaaday oo yidhi alla inoo mxua ilaa inoo marag iyo wax sidaas l ama dhaar loo dhaartay uu dhaartay waxbaas ku qaaday warajulu baaca xuran faakala hamanah iyo qof iibsaday qof xora intuu iibsaday sidii berihii hore dhici jirta qof lasoo afduubay iyo muxuahay sidaasoo suuqa la geeyey iyo oo lacagtiisii cunay yani ku intifaacay warajulu istaajara ajiiran qof oo ijaartay shaqaale ijaartay oo fastawfaa minhu ka dhammaystay camalkii ka dhammaystay walam yucطihi ajrahu ujradiisana aan siinin saddexdaaba anaa maxaa kontaraku ahoo la dooday ba alla subxaanahu watacaala leeyay ee dadkii ay waxyeeleene dhibaatada u geysteeni iyagu m ma dacwaysanayaan anaaba dacwaysanaya rawaahu albukhaariy saddexdaas marka weynanka oo dembigooda weynankiisa intuu la egyahay baa laga garanaya u alla subxaanahu watacaala isagu bidaatihi binafsihi alkariima uu isagu kula dacweeyo ayb kan waxaa u dhigma oo ku dhadhow xadiidkii aan soo marray alla subxaana wataala udhihi jiray xadiidka qusiga ah man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii weli kay adhiba oo la dagaal baan anu ku kiciyey oo dagaal baan u sheegan ha iska kay jiro uu alla dhihi jiray subxaanahu watacaala baabu الnahyi can اlmani biاlcaطiyati wanaxwiha mana sheegadka loogu mana sheegto deeqda wuxuu bixiya wax uu sii iyo wixii lamid ah yani waxtarka waxlaqabadka kale wax la qabtay uu yidhah kan maalinta saa wax kuula qabtay aan ku siiyo qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani wاlأdaa dadkiina mu'miniinta ahow ha burinina sadaqadiina ha burinina oo mana sheegad iyo dhib aad dhibtaan hadal xun ood ku tuurtaan iyo waxyaala sidaas aad ku dhibtaan haku ha ku burinina sadaqadiina war hooyo naga tag bele ha ku qaade adigoo waxa sidaas aad ku dhahdaan iyo iyo tii muxuu ahay xaaji qaasim marka dhow idinku sheekeynay uu ahaa nin naag tuugsanaysa intuu wax siiyey buu yidhi hooyo abbaha wax ku sameeya wax sidaas marka waxa weeyaan waa burinaysaa iyo arrintaasi waa ajrigii bay tirtiraysaa allana wuxuu yidhi qowl macruufa wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa adaa sadaqad ay dhibaata raacaysa waxaa ka fiican hadal wanaagsan oo cudurdaar ahoo qofka aada cudurdaarato tartiib ula hadasho qaala tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi uma laa yatbicuuna ma anfaquu mana walaa adaa lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim wala yaxzanuun marka dadka horta hore wuxuu sheegay aayadda hore waxay sheegtay labadaasu inay ajriga buriyaan haddana waxay ajriga sadaqada ay buriyaan yani kanna wuxuu sheegaya alla subxaanahu wa uu ammaanayaa qofka sadaqadiisa labadaa midna aan ku darin marka wuxuu leeyahy aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa maalkooda bixinaya fii sabiili اllah tabaruc jihaad fii sabiili اllah ku bixinaya ama dar alla u bixinaya uma laa yatbicuuna haddana aan raacsiinaynin ma anfaquu waxay bixiyaan manan mana sheegada aan raacsiinaynin walaa adan dhibaatana aan raacsiinaynin lahum ajruhum cinda rabbihim ila akhiri وعn abi dri radي allahu canhu an الnabiy salى اllahu عalayhi walihi waslama qaal ثalaaثaة laa yukalimhum اllahu ywma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakihim walahum cadaab aliim saddex alla lama hadlo maalinta qiyaamaha ah oo ma fiiriyo oo uma dembi dhaafo oo cadaab xanuun kulula waa leeyihiin qaala abu dar wuxuu yihi radi allahu anhu faqara'aha rasuulu llahi sala allahu alay wali slam alaaa mara saddex goor buu ku celceliyey qaala abu darin abu dar baa marka wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu man hum ya rasuula allah waa hoogeen oo khasaareene waa kuwa kuwaasu qaala almusbil wlmanaanu wlmunafiqu silcatahu bilxalifi lkaadib rawahu muslim almunafiq waan idin dabdiyey almusbilu kamarada muxuu ahaaye dhulka xaabiya marada dheeraysta oo haweenka iyagu aanay ku jireen ragga weeyaane sarwaalka ha ahaado sarwaalka ugu sii daran oo dadka sarwaalada xidhaayu kolalka qaarkood kaba haba intuu dhaafo buudadka ah ay xidhan yihiin dhulka ay kula joogsadaan sarwaal qamiis macawiis wax kastuu yahayba almusbilu qofka muxuu marada dhulka xaabiya wlmanaanu iyo qofka mana sheegadka badan wlmunafiqu silcatahu ka ku iibgeliya badeecadiisana bilxalifi lkaadib dhaar been ah wallahi inaan kan siiyo wallahi inay kan tahay rawaahu muslim wafii riwaayatin lahu almusbilu izaarahu izaarahu buu sii sheegay isagu yacni almusbilu izaarahu wa hawbahu asfala min alkacbayn lilkhuyala lilkhuyala xaraga iyo kibir daraadi ka u yeelo weye baabu nahyi can alistikaari waalbagi reebidda layska reebay fahamka iyo iyo dulmiga dadka la dulmiyo layska sarraysiiyo qaala allahu tacaala falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman istaqaa naftiina ha tahirina oo dembi ha iska tirtirina oo ha iska dhigina waxaan dembi lahayn alla isagaa u qofkii ka baqe ah wa qaala tacaala inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabguuna fi lardi bigayri alxaqi ulaa'ika lahum cadaabun aliim inama sabiilu jid wuxuu marayaa oo jid lagu ciqaabo loo helayaa cala aladiina yadlimuun aayadan aayad kale ka horreysay oo laysa cala aducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih ma cala almuxsiniina min sabiil allah fur ya taas ma ahayn ma inama asabiilu cala aladiina ayb adigu dad hore buu alle usoo almuhimu yani aayaddan waxay ka hadlaysaa dad hore alle usoo cudurdaara uu leeyahay fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil saasuu aayadda hore kusoo khatimay waman intasara walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil qofkii sabraa kolkii wax lagu sameeyo kaasi waa ka ugu wanaagsan qofkii aragoosta oo qisaaso wixii lagu sameeyey wax u dhigma qofkii kaga aragoostana faulaka ma calayhim min sabiil eh, inama asabiilu jid wuxuu yahay oo jid u furan yaha lagu ciqaabaa cala aladiina yadlimuuna annaasa kuwa dadka dulmiya wayabquuna fi lardi bigayri alxaq dhulkana ku qooqa xaq darro ugu qooqa ulaaika lahum cadaabun aliim cadaab xanuun kulul bay kuwaasu leeyahay wacan ciyaad bni ximaari radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allahu alيh ali in allaha tacaala awxaa ilaya alla sarreeye wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu hoos isu dhiga hasweynaysinine xataa laa yabqiya axadun calaa axad si aanu qofna qof ugu xadgudbinoo aanu u dulmiyin walaa yafqara axadun calaa axad qofna qof kale aanu ugu faanin rawaahu muslim qaala ahlu luga albagyu atacaddi walistiaala bagyigu waxaa weeyaan waa ku xadgudubki iyo iyo mxuha dulminta uu dulmiyo istidaalakaasa laga wada isku dheeraysiiyo oo mxuha iska saraysiiyo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuل اه صل سلم qاal إذا qاala الرaجuل hlka الناas fahuوa أhlkهم rawahu mسلم ninku markuu yidhaaho dadkii waa halaagsameen isagaa ugu halaagsan ila waa iskibrinaya o isweynaysinaya weeyaan isagu waa isla fiican yahay dadka waa iska reebaya dadka kale u arkaayo halaagsamay isagu se keligii inuu fiican yahay bu is arkayaan kaas isagaa ugu halaag badan rawahu muslim alriwaayat almashhuuratu ahlakuhum rafc kaaf oo kaafta la godo yani agaruhum halaagan bay noqonaysaa waruya binasbiha kordhowgeedana fahuwa ahlakahum isagaa halaagay ayay noqonaysaa wa hada annahyu liman qaala dalika cujban binafsihi waa qofka kolkuu sidaa uu noqonayo u leeyahay isagaa ugu halaagsan macnuhu waxaa weeyaan haddii uu arrintaa u yidhaaho bogid uu naftiisa isu bogaayo iyo watasaaquran linnaasi dadka uu yaraysanayo wairtifaacan canhum calayhim iskasaraysiinu iska sarraysiinayo fa huwa alxaraam oo isagu isu arkaayo isagu inuu fiican yahay dadkiisi kale si ay halaagsameen walaa ba'sa bihi arrinkaasu dhib ma leh amaa man qaalahu qofka dhaha lima yaraa fi nnaasi dadka wuxuu ku arkayo min naqsin fii amri diinihim naqsiga ka galay arrinta diintooda iyo faxshiga iyo fisqiga iyo balaayada socota iyo kolkuu arko wa qaalahu oo yidhaahana taxasunan calayhim murug uu dadka u murugaysanayo u naxariisanayo wacala diin diinta u murugaysan yahay heerka ay maraysa iyo waxaasi uu ka xun yahay muxuu isagu isu bogaynin falaa ba'sa bihi haakadaa fasarahu alculamaau wa fasaluuhu saasay culamadii ku fasireen oo aw kala tafsiiliyeen wa miman qaalahu min ala'imati alaclaam waxaa ka mid a malik bnu anas wاlkhaطaabi abu sulayman alkhaطaabi wasmu xamd bni muxamed ilbusti wa alxumaydi waakharuun waqad awdaxtuu fi kitaabi اladkaar kitaabkaas kitaab adkaar lajaabaan ku sheegay buu le arrinta baabu taxriimi اlhijraan bayna almuslimiin fawqa halaaثati ayaam kala aamuska iyo kala goosashada aan la isla hadlaynin xaaraamaynteeda saddex beri waxay ka badantay muslimiinta dhexdooda ilaa libidcatin fi lmahjuur bidcinimo qofkan laga haajiray ku jirta sababteed mooyaane aw tadaahurin bisifqin lajahar uu iyo cadaysasho iyo muujisasho uu muujisanayo faasiqnimo iyo macsiya aw naxwi dalika wax lamida ah. qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum dadka mu'miniintii waan walaale eh heshiisiiya oo hagaajiya dadka muslimiin walaalihiina dhexdooda wa tacaala walaa tacaawanuu cala albiri waalcudwaan ha kaashanina cala alismi waalcudwaan baan ujeedaa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan tacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha kaashanina dembiga iyo iyo cudwaan muxuu ahaaye dulmiga ha kaashanina wa can anasin radia allahu canhu qala qaala rasuul lah sala allahu alيh wali w laa taqaacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslimin muslim uma banaana an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka goosto fowqa halaain saddex wax ka badan saddex bar wax ka sarreeya muttafaqun calayh waana soo marray xadiidka oo alf khamsumiya sabca sittiin baan kusoo marray waan abi ayuba radia allahu canhu ana rasuula lah sal sl qaal laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan in walaalkii ka haajiro oo ka gooso oo ka aamusnaada uma banaana yaltaqiyaani ay kulmayaanoo fa yucridu uu sii jeesanayo wa yucridu sii jeesanayo wa khayruhumaa ka ugu khayr badanna alladii yabda'u bisalaama salaamta bilaaba muttafaqun caleyh salaamta bilaaba weeyaano marka baabkii wuxuu furay musaalaxadu baabku furay kolka kolka hadduu kanuna salaamtii ka qaado ajrigii labadiiba waa wadaadsadeenoo qaطicadii waa ka baxeen iyo tahaajurkii waa ka baxeen hadduuse ka aamuso ka qaadi waayo malag baa kan ka qaadaya kii kale diidayna nacladaya وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم تcرض الأعماaل في كuلi اثنين وخميس camalada allaa loo bandhigaa isniin kasta iyo khamiis kastaba fayufaru likulli imri'in qof kastaa loo dambi dhaafaa oo oh, laa yushriku billahi shay-an aan la waxba ugu shariig yeelaynin ila mar-an qof mooyaane kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa calaalxuma ay dhexdooda tahay mooyaane fayaquulu waxaa la dhahayaa utrukuu haadayni xataa yasalixa rawaahu muslim waan soo marray xadiidkan kada oo isagoo lambarkiisu yahay kun iyo shan boqol lixdan iyo sideed baan kusoo soo marray laakiin lafdigu wuxuu ahaa andiru andiru bu ahaa bedel utruku waana macna isku mid وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إن الشhيطاaن أyس أن يعبده المصلوna في جزيرة العرب شhayطاan waa ka quustay inay musaluunta dadka tukadaa muslimiintiihi inay جزيرة العرب ku caabudaan waa ka quustay ولakin في التحريiشhi بynهم wuxuu ku raali noqonayaa isku diridda dhexe isku diro jaziirat alcarab inay muslimiintu ku caabudaan waa ka quustay taas waxaa weeyaan waa inta ka horaysa marka ay qiyaamuhu soo dhowaatay ee dadku gaalnimadii isugu dhacayo saana waxaan u leenahay nebigu sala allau alay slam wuxuu sheegay inayna qiyaama dhacaynin ilaa qabaa'il qabaasha carbeed ka mid ah ay gaalada raacdo ummadiisa qabaa'il ka mid ah ay gaalada raacdo oo lasoo celiyo asnaamtii awal hore jiri jirtay weliba gaar ahaan qabiilada daws la yidhaah iyo qabaail kale iyo iyuu magac dhabay oo saramkoodii dulkhalasa la dhihi jiray ilaa ay soo ceshadaan oo ay caabudaan qiyaamuhu ma dhacayuu yidhi marka kolkaas ay qiyaamihii soo dhawaatay gaalnimada isugu dhacayo ee uu ku soo koobmi doono iimaanku labada xaram iyo hareerahooda un kusoo koobmi doono wixii ka horeeya weeyaan intaas ka horraysana marka ma jirayo wax gaaloobayo iyo taas iyada macnaheeda ma aheen ina dadku gaalnima isugu dhacaan waa ka qusay weeyaan laakiin wuxuu raalli ku noqonayaa isku dirka u isku dirayo isku dilaayo ay islaynayaane isgoynayaane intaasuu raalli ku noqonaya rawaahu muslim ataxriishu alifsaadu wa tagyiiru quluubihim wa taqaطucum yarxamuka allah taxriishka marka waxaa la yidhaha waa isku diridda qaalibanna waxa ay taxriirka loogu isticmaalaa xoolaha xoolaha qoodha isku dirka la isku dira dibida iyo digaagada digaaga iyo waranka iyo dhawrta iyo kuwayaalkaas taasaa taxriif inta badan lagu magacaabaa laakiin dadkina waa noqonaysaa waa daandaansigana marka taxarush baa la yidhaaho hebel waa daandaansanaya haddii la yidhah hebel buu daandaansanaya yataxarashu calayhi saasay yidhaaheen wa can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sala allau alay waslam laa yaxilu limuslimin an yuhajira akhaahu fawqa halaain faman hajara fawqa halaain famaata dakala aljanna dakhala annaar walciyaadu billah qofkii muslimkaa uma banaana inuu walaalkii ka haajiro wax saddex beri ka sarreeya hadduu saddex beri wax ka sarreeya intuu ka haajiro sidaa ku dhinto ahlu naar weeyo naar buu gelaya kaas walciyaadu billah rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa sharti lbukhaariyi wa muslim waana sidaas soo sheegay saxiix weeyaano saxu اlalbani fi saxi اjaamiع الصغيir irwa wa mishkaat اlmasaabix wغayriha wa can abi khiraashin xdrd بn abi xdrd الأslmiي radي الlه عanه ويuqاal الsulmي الصxaabiي radي الlه عanه أnhu samca النabiy slى الlه عليه وaلي وsلم yquul man hajara akaahu sanaة fahuwa kasafki damihi qofkii walaalkii hal sanad oo dhan ka haajira wuxuu la mid yahay dhiigiisa u daadi isagoo dilay bu iyuu la dembi yahay rawaahu abu dawuda bsnaadi صaحيiح wahuwa kama qaal xadiiث صaحيiح صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها غيرهما waxaana xadiidka kale oo wariyey أحمد والبخاaري في الأدب المفرد والحاكم وابن سعد في طبقاته intaasba waa wariyeen xadiiثka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوقa ثaلاaث uma banaano qof mسلمa inuu qof mسلima ka haajiro oo ka goosto saddex wax ka badan fain marat bihi halaaثun hadday saddex beri ay marto falyalqahu hala kulmo oo ha raadsado falyusalim caleyh hasoo salaamo fain radda calayhi salaama salaamta hadduu ka qaado faqad ishtarakaa fi ljri ajrigii way wada wadaagsadeen wain lam yarudda calayhi faqad baa bilifmi dembigii kaasaa la noqday la tegey wakharaja almusallimu kaa salaamayo waa ka baxay min alhijra goyntiisa waa ka baxay rawahu abu daawuud biisnaadin xasan qaala abu daawuud ida kaanat alhijratu lilahi tacaala falaysa min hada fii shay hadday hijradu dar alla ay tahay tan kuma jirto hadalkan uu yidhi alimaamu maxaa hayey nawowi radi allahu tacaala canhu xadiidku waa xasan uu leeyahay waxbaa ku jiro xadiidku xasan ma aha xadiidku waxa weeyaan waa ضaciif ضaciif weeyaan wadaadkan kada uu la yidhaaho cabdالعaزيز ربحna isaga naftiisu wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan buu leeyahay lakin الشheikh الألباني xaفiظه الlahu taعaalى xadiidka waa ضaciifiyey في irواء الغليل وضaعيif الجامع الصغير وضaعيif aladab almufrad intaaba waa ku daciifiyey ayb baabu nahyi an can tanaaji اثnayn duna halis bigayri idnihi ila lxaaja reebida la iska reebay inay laba gaar isula faqaan kii saddexaad la-aan saddex kale iyagoo meelkooda jooga saddex kale kolka idiin weeyaan oo kolkaana ayna ka idan qaadanin wax xaaje iyo maslaxoo keentayna aanay jirin wa huwa tanaajigaasi waxaa way an yataxadaثaa siran inay hoos u sheegtaan u sheekaystaan bxayثu laa yasmachumaa si uuna isagu maqlaynin wa fii macnaahu waxaa kana lamida ma ida taxadaثa اثnaani bilisaani laa yafhamhu af aanu garanaynin hadday laba ku sheekaystaan kultana ag fadhiyo ama warqad iyo intay isu qoraan hoos isaga dhiibaan qaala tacaalى qaala allahu tacaala inama الnajwa min الshayطaan haqa ama koodku wuxuu ka yimid shayطaan shuql shayطaan weeyaan وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صل ليحزن الذيina amنوا kuwii kusii daray weliba walaysa بضاarihim wuxuu marka isagaa shayطaan baa ugu sababoobayo oo qofkaanuu rabaa inuu mxuahay inuu qalbi jabo oo nimanka kada dembigaas ay ku dhacaan وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إذا kaanوu ثaلاثة hadday saddex yihiin falaa yتناaجى اثناani duna الثالث yayna laba faqin oo gaar u koodin kii saddexaad la-aanti متafq عalayh wa rawaahu abu dawuuda wazaada wuxuuna ku daray qaala abu صالح abu صالح السmaan baa wuxuu yidhi qultu لبni cmra radي الlahu anhu cmar baan waxaan ku yihi faarbacatun afarna kolkii afar yihiin ayaa ka waran hadday laba gaar u faqaan qaal laa yaduruka dhimale taas waa saddex ilan haddii muxuu ahay dadku intay saddex ka badan yihiin laba ay gaar u sheekaystaan oo inta kale ay ka xanqarsadaan qof waliba marka wuxuu isdhihi karaa kaa kale laga xanqarsanaya adiga maaha buu isdhihi karaa haddiise intay saddex keliya ay yihiin laba gaar isula faqaanee mid ay ka qarsadaan kaasu wuxuu jasminayaa in isaga aan lagu kalsoonayn la necab yahay oo isaga laga xanqarsanayo وrawaahu malik fi الmuwaطأ عan cabdالlahi bni dinaari qaal kuntu ana وbnu cmra radي allahu canهuma cinda daari khalid bni cqbة alati fi الsuuq halkaasaan joognay aniga ibni cumar radi allahu canhuma fajaahu fajaءa waxaa yimid rajulu yuriidu an yunaajiya nin oo raba inuu la koodo la faqa ayaa yimid saddexday marka ka noqdeen walaysa maca bni cumara axadu gayri ibni cumar kolkaa qof kale ma aanu la joogin fadaca bnu cumara radia allahu canhuma rajula aakhara xataa kuna arbaca qof kaleo afraad buu u yeedhay oo odaan afar ka noqonay faqaala lii walirajuli ahalis aniga ninkii kaleo saddexaad buu nagu yidhi aladii dacaa ee u yeedhay istakhiraa shaya waxbaa naga durka fainii samictu rasuula allahi sal ly slam yaquulu laa yatanaajasnaani duuna waaxid saasaan maqlay marka haddii marka waa inaan sidaasa lagaga baxayaayo idinkoo saddexa hadduu labadii nin ee kula jooga midkood uu yidhaaha arrin gaaraan ku leeyahay marka kolka waxaad ku kala ugu yeedhi kartaayo labadiinu sii sheekaysa bal anagu xagaa baan gaar isla afka isugu dhufanayna waxasaasa dhahaysa وعn بن مسعوud رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاaل إذا كنتم ثaلاثة فlaa يتناجى اثناani duna الآخر حatىa ykhtaliطوu bالناas xatىa ykhtaliطوu bالناas inay dadka dhex galaan sidanu ibn cumar uu sheegaya qofka la soo jiidayo weeyaan xataa takhtalutuu binnaasi inaad dadka ku dhex darsantaan idaa kuntum alaaatan markaad saddex tihiin falaa yatanaajasnaani labayana gaar u xataa takhtalutuu binnaasi inaad dadka dhex gashaan min ajli ana dalika yuxzinuhu kanaa marka ciladii sheegay arrintaas inay ka murginaysa daraaddeed ayaa marka loo reebay oo ka naxaya oo ka murgaya muttafaqun caleyh waana soo maray xadiidkan kada xadiid kii ibn cumar buu la macno yahay mooyaane isagoo sena maynan soo marin lakin xagga macnuhu iskaga mid yahay lafdigan waxoogaa buu dheeraadkanu ka leeyahay raaguna waa kala duwan yahay lakin macnihii waa istagaya bab النهي عن تcdيب العبد والdاbة والمرأة والولد بغyri سبب شharعي أو زائد عlى qدر الأdب xaraaminta la xaraameeyey in addoonka iyo neefka xoolaha iyo haweenayda iyo ilmaha iyo ardayga iyo in la cadaabo oo saba sharciga la-aantii lagu dhibo ama haddii saba sharciga ah oo banaynaya adbintooda uu jirana xadda lagaga baxo intuu mutay wax ka badan lagu sameeyo qaala allahu tacaala wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana alla caabuda waxba ugu shariig yeelina labadii idin dhasheen ixsaan u sameeya wabidilqurbaa kuwa qaraabna o saaxiibkaana isagana uu sameeya walyataama agoonta walmasaakiin iyo dadka masaakiinta fuqarada ah waljaari dilqurba iyo dariskii dhowaa waljaari junubi iyo dariskii foga wasaaxibi biljambi saaxiibka dhinaca jooga wabni sabiili iyo musaafirka wamaa malakat aymaanikum waxay gacmihiina milkiyeen in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaala fakuuraa alla ma jeclo subxaanahu watacaala qofka ah mid e, mxua kibir badan oo faan badan ah wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal cudibat imra'atun fii hirra haweeney baa loo cadaabay bisababteed fii hirra yani bisababi hirra sajanathaa ay xabaastay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay gaajo iyo oon uga dhimatay fadakala fiiha naara naartay ku gashay fala hiya aطcamathaa cunta mayna siinin wasaqathaa mayna waraabin in xabasathaa markay xidhay walaa hiya tarakathaa mana ayna ka tegin taakulu inay cunto min khashaashi alard dhulka xasharaadkiisa iyo dhulsocodkiisa inay cunto muttafaqun caleyh haweenaydaasna marka ummadihii hore ahaydoo haweenay bani israa'iil ay ahayd iyo mid carbeed bay ahayd labadaba waa la yidhi oo wuxuu ku arkay nebigu sala allahu alayh waali wasalam naarta iyadoo ku jirto oo bisadii naarta dhexdeeda ta lagu dira ee ku xangaruufanayso oo ciddiyaha ku jeexayso kolla tay sii jeesato dhabarka iyo badhyaha iyo ka xangaruufanayso kolla xabadka iyo calooshii soo jeed iyo sii jeed bay ka xangaruufanayso khashaashu اlardi bifatxi اlkhaa'i اlmucjama وبالشين المعجمة المكررة هي hwاamuha وxشhراaتha waa dhul socodkeeda iyo cayayaankeeda وعنه رضي الله عنه أنه mara bifityaani min quraysh wuxuu soo maray dhalinyaro quraysheed ibni cumar radi allahu canhuma qad nasabuu tayran oo shimbir meel ku xidhay wahum yarmuunahu ay ganayaan ay tooganayaan waqad jacaluu lisaaxibi ayr shimbirkaa qofkii lahaana waxay u yeeleen oo ay kaga iibsadeen kula khaati'atin min nablihim mid alla midii laga gartay ee falaadhooda ah salaada iyada midii gafto oo adugu iska qaado shibirka nasi aan ku toog baranayn falamaa ra-ow ibna cumara radia allahu canhuma tafaraquu marka ibni cumara kusoo socda arkeen bay ka haybayseeno markaasay kala yaaceen markaasu ibni cumar arkay waxay sameynayeen faqaala ibnu cumara radia allahu canhuma ibn cumar baa wuxuu radia allahu canhuma man facala haada yaa sidan yeelay lacana allahu man facala haada qofkii sidan yeelay allahna calado ina rasuula اllahi sala allahu alيyه wala slm rasuulka allah lacana wuxuu nacladay man itakada qofka ka dhigta shay-an fiihi ruux wax oo naf ay ku jirto garadan yool ka dhigtay oo meel intuu ku xidhay tooganaya muttafaqu calayh wاlgaradu bifatxi اlgayn اlmucjamati wاra wahuwa alhadaf wالshay اladii yurmaa ilayhi wax xaggiisa wax loo ganay la toogto weeyaan وعan أنس رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أn تصبر البhاaئم متفق عل تصبر yani تxbس waa in meel lagu xidho iyadana la toogto wey si macnaheedi weeyaan sabriga macnihiisa la xabsi weeyaane معنaahu xadiiثku waa متفق عaليهi معنaahu تxbس للqتل in dil loo meel loogu xidho oo ilaa ay ka dhimato la toogto kaasaa laga wadaa marka in غرض laga dhigtay iyo an تصبر macnihi isku mid weeyaan وعن أbي علي سويد بن مqرن المزني رضي الله عنه قاaل laqad ra'aytunii waxaan is-arkay saabica sabcatin toddoba midkood anigoo ahoo min bani muqarin ilma muqarina toddoba nin oo walaalo ah oo ilma muqarina kulligood wada muhaajiriina radia allahu canhum baan garanayaa buu leeyaho maa lanaa khaadimun aanaan adeega lahayn ilaa waaxidatun hal mid mooyaane latamaha uu dharbaaxay maalin asqarunaa kii noogu da-yaraa fa amaranaa rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka allah wuxuuna faray an nuctiqahaa inaan xorayno rawahu muslim fii riwaayatin saabica ikhwatin li wuli toddoba walaalahay akoodii toddobanigu ah xadiidkan kadana wuxuu wariyey mar oo wiil uu dhalay saxaabigan kada suwayd ibnu muqarin radiyallahu wiil uu dhalay oo dhalinyaro ah ee adoon addoon dharbaaxay wejigu ka dharbaaxay kolkuu maqlay buu carooday oo markaas wejiga mooyaane meel kalaad wax kala dhufataad weyday markaas xadiidkan kada wuu u wariyey an abi mascuudin albadriy radi allahu canhu qaal kuntu adribu gulaaman lii waxaan garaacayay addoonkay baan garaacayay bisawt shaabuug baan ku garaacayay fasamictu sawtan min khalfii cod iyo gadaal iga dhawaaqayaan maqlo oo leh iclam abaa mascuud ogow abu mascuudow falam afham isawta min algadab cadhadii daraaddeed baana codkaasi wuxuu yahay aana u fahmin falamaa danaa minii markuu iisoo dhowaaday idah wa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam hadalkeeda uu rasuulka alle uu yahay qofka ii dhawaaqay faidaa huwa yaquul isagoo marka isagu leeyahay baan ogaaday iclam abaa mascuud ogow abu mascuudow ana allaha aqdaru calayka minka calaa hada algulaam alla inuu kaaga awood badan yahay si ka badan sidaad addoonkan uga awood badan tahay faqultu markaasaan waxaan idhi laa adribu mamluukan bacdahu abada weligay dambe addoon garaaci maayo wafii riwaayatin fasaqطa sawtu min yadii min haybati radia allahu canhu wasmu cuqbata bna camr weeyaani bedri waxa loogu magacaabnay maaha meesha bedr inuu deganaayo inuu uu deganaayo maaha inuu dagaalkii ka qayb gale ba xadiidkiisii baa marka ku jiray wuxuu leeyahay kolkuu igu soo dhowaaday rasuulka alla sala allahu alيyه waali wasalam baan fahmay hadalkiisii oon gartay isaga oo le ogow abu mascuudow allah kaaga xoog badan sidaad addoonkan kada u xoog badan tahay si ka badan eh fa markaasaan waxaa weligii addoon dambe garaaci maayo abadan wafii riwaayatin fasaqata asawtu min yadii min haybatihi shaabuuggii baa gacantayda ka dhacay haybad aan ka haybaysanayo daraaddii rasuulka ala sal sl haybadiisii daraaddeed baa gacanta muxu uu iga dhacay shaabuuggiiba wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd faqultu yaa rasuula allah huwa xurun liwajhi اllahi tacaala wacdigii nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam iyo takwiifkiisiibuu aada iyo aada ugu ta'asuray oo markaasu wuxuu yidhi waxaan ya rasuula allahi dar allaa ban u xoreeyo xor weyn liwajhi illahi tacaala faqaala markaasu wuxuu yidhi amaa low lam tafcal lalafaxadka annaar aw lamasadka annaar wuxuu yidhi haddii aadan yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd buu yidhi mise wuxuu yidhi naar baa ku taaban lahayd taabasho kale oo markaa naarna walciyaadu billah wax yar ma aha rawaahu muslimu bihadihi ariwaayaat riwaayaadkan oo dhan saddexda aba ah muslim baa ku wariyey marka xadiidku saxiix weeyaan oo xadiid kale oo sharxaysa baa jirta oo xadiidka ibnu cumar ee soo socda ugu dambeey oo ugu ugu sarixsan yahay oo uuna ka mid yahayoo caddaynaysa siday naari u taaban lahayd ama naari u gubi lahayd haddaanu xorayn lahayn an bni cumr radi allahu canhuma ana nabiya sal l slm qaala man daraba gulaama lahu xaddan lam yatihi qofkii garaaca addoonkiisa xad aanu la imaanin muxua ku garaaca ow latamahu ama dharbaaxa faina kafaaratahu an yuctiqahu kafaara gudkiisu waa inuu xoreeyo uun rawahu muslim xadiidkan ad ka suulahayo waxay ahayd cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma ayaa u cadhooday hulaamkiisa markaasuu garaacay kolkuu cadhadii ka qabowday buu u yeedhay markaasuu yidhi ma ku xanuujiyey markaasuu yii maya orab iska soco buu yidhi marka xor baa tahay markaasuu qori yar intuu dhulka ka qaaday buu wuxuu yidhi intaa in la-ego ajreena kuma lihin ninkan xorayntaan xoreeyey markaasuu xadiiska kada wariyey yani kafaara gud u geystay kafaara unbuu ii noqonayaa mooyaane ajri layga siinayaa ma jiro وعn هiشhام بن xakim بن حizاm رadي الله عanهma أنhu mara bالsham sham buu soo maray calىa unaasi min alanbaad nima dad oo nabadka ka mid ah nabadkana hadda ka hor baan soo sheegnay xadiidkii kacb ibni malik aan kusoo marray waxa ay niman beeraley ahoo sham iyo xijaaz meesha udegan udhexayso oo weliba xuduudda sham gashan ee degan bay ahaayeen oo lahjo qariibana ku hadlabay ahaayeen oo beeraley ah waqad uqiimuu fi shamsi iyagoo qoraxda la joojiyey wa suba calaa ru'uusihim azayt madaxana saliid lagaga shubay inay saliiddaasi ku siraado oo ay maxaa ku gubtaan daraaddeed saa loo cadaabayo fa qaala markaasuu uhi maa haada muxuu yahay waxankadu qiila markaas waxaa la yidhi yucadabuuna fi lkharaaj waxaa loo cadaabayaa kharaajka daraajo kharaajkii bay bixin waayeenoo saasaa loo cadaabayaa kharaajkuna marka wuxuu ahaa maal lagu qadaro dhulalka qaarkood oo dhulalkii muxuu ahaayey dhulalka waxay kala kala ahaayeen loo kala qaybin jiray dhul kharaajiya ah iyo dhul cushuuriya ah dhulka muslimiintu ay leeyihiin eeyada zaka laga guraayey oo cushur baa laga qaadayey kuwan kadana muxuu ahayey eh, dhulka gaaladu ay iyagu inay iska deganaadaan oo muxuu ahayey dhulkii korkii la qabsaday loo daayey oon laga qaadaninna kharaaj wax la yidhaaho oo loo gooyo sanadkii baa laga qaadayy marka kharaajkii bay ku waajibay bay iska bixin waayeen kharaajka waa la yidhaha hadda riwaayada kale iyadu waxay caddayn doonta oo waxay leedaha wafii riwaayatin xubisuu fi ljizya waxaa loo xihay jizyadii baa loo xihay jizyadu iska bixin waayeen jizyaduna waxay ahayd koodhi oo dadka gaalada madaxooda laga qaadi jiray halka dadka muslimiinta madaxooda looga qaado zakaatulfitri looga qaado sanadkiiba hal mar ayaa iyagana dadka e, muslimiinta aan ahaynna laga waxbaa laga qaadi jiray marka zaka lama dhihi jireen jizya la dhihi jiray ehm, waana yaraydoo sanadkiiba ragga waaweyn keliya laga qaadi jiray halka dadka muslimiinta looga qaado ehm, ilmo yar iyo haween iyo wax walba looga qaado tanse ragga waaweyn keliya ayaa laga qaadi jiray oo sanadkii waxa laga qaadi jiray hal dinaar baa qofkiiba laga qaadi jiray sanadkii oo dhan yani marka wax yaroo khafiifa buu ahaayo iyagana waa la difaacayaayo iyaga hataa dagaalada iyaga iyagu kama qayb galayaane hadduu cadow dalkaas soo weeraray iyo amnigoodi iyo waxaaso dhan baa loo kafaala qaadaya iyagana marka wax yar ayaa sanadkii laga qaaday taas waxay lamid tahay waxay ku magacaabaan qanuunada cusub iyo dariidatu dam dariidatu dam bay ku magacaabaanoo muxuu ahay wax difaaca loogu talagalay oo wax noocaas oo kale iyobay dadka kood laga qaadayo aan iyagu dagaalkii wax ayaan ka qayb gelin faqaala hishaam hishaam ibnu xakiim baa wuxuu hi radiallahu canhuma ashhadu la samictu rasuula allahi sal l slm waxaan ku dhaaranayaa inaan maqlay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam yaquulu isaga oo leh ina aladiina yucadibuuna annaas fi dunyaa in aladiina in allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi dunyaa alla wuu cadaabayaa aakhiru cadaabayaa kuwa adduunka dadka ku cadaaba kuwa adduunka dadka ku cadaaba iyagana alla cadaabi doona saasaan maqlay rasuulka alloo leh fadukila cala alamiir fadakala cala alamiiri amiirkiibu u galay amiirka meesha xukumaya nimankaas sidaa u galay ninkaasuna wuxuu aha cabdiraxmaan ibni khaalid ibn ibn lwaliid buu ahaa saan filayo faxadatahu waa uga warramay faamara bihim amar buu ku bixiyey faqulluu waa la sii daayey rawahu muslim bimujarad in xadiidkaa loo sheegayba farahu ka qaaday xataa xabiskii lagu celiyo koley kutay maanu dhihine cadaabkiina waa ka sii daayey iyagiina waa sii daayey walanbaatu alfallaaxuuna min alcajam dad fallaaxiino beeraley ahoo cajam ah iyo anbaad la dhihi jiray ayb culuujna waa la dhihi jiray jamcu cilj وعn iبn cabاasi رadي الlه عanهuma qaal ra'aa rasuulu الlahi salى الlahu عalayh وalih وasلم ximaarا mawsuuma الwجه wuxuu arkay rasuulka all salى الlahu عalيه wali wsلم dameer oo wejiga laga suntay faankara dalika arrintaasu inkiray oo qoonsaday faqaala markaas wuxuu yidhi ibnu cabaas radi allahu canhuma wallahi laa asimuhu ilaa aqsaa shayin min alwajhi inaanan ka suntaynin wejiga meesha ugaga fog mooyaane inaan weliga meel kale ka suntaynin wa amara biximaarii dameerkiisibuu amar ku bixiyo fa fakuwiya waxaa laga gubay fii jaaciratayhi labada qas labadiisa qas baa laga gubay fahuwa awalu man kawa aljaaciratayn qofka saska ka sunta xoolaha ka sunta ibnu cabaas baa ugu horeeyey radi allahu canhuma rawaahu muslim waaljaacirataani naaxiyata alwarikayn labada simood labadooda dhinac weeyaano xawla dubur labada hareeraheed ah labada meesha labadeeda dhinac ah halkaasaa midiiba jaacira la yidhaahaa halkaasuu marka ka guba ee ka suntay meesha wejiga uga foqoorta iyo muxuu admada iyo midna maanu ka suntine wejiga siduu isaga ilaalinaya ibnu cabaas radi allahu canhuma taasuu mxuu uga fogaaday meesha wejiga ugaga fog oo meeshuu jirku ku soo xagga gadaal ah jirkii oo dhani u halkaasuu ka gubay soomaalidu marka hadda kolkii la fiiriyo muxuu ahaa siday caadadeeda iyo ay tahay iyo qaar qoorta ka sunta iyo qaar eh, maxaa tagoogta iyo jeeniga iyo ka sunta iyo iyo waa leeyihiin iyo meel jirka kale ka sunta qaar wejiga ka suntaana marka waa jiraan oo qalin iyo laanqeyr iyo waxay yidhaahaan halkan kada dhabanka ah kaga dhiga iyo sanqaroorka kuwa kaga dhiga iyo sumadahooda kaga dhiga ayaa jira kuwaasu marka ha ogaadeen inay xaaraan tahay arrintaasu ah oo xoolaha in wejiga laga suntaayo iyo in wejiga wax laga dhuftaa midna ayna banaanayn sida dadkaba ayna u banaanayn in wejiga wax lagaga dhufto waxaa jirtaba marka meelaha qaarkood africada hataa soomaalida qaarkood ay kamid tahay inay dadkaba suntaan hataa wejiga ka suntaan sida marka dad waxaa jira eh, halkaas sanka ah labada labada indhoo dhexdooda ah ka sara baa jira oo dadka sida muxuu ahay eh, reerahan kada degaa meesha waxay boorame iyo meelayowgaa dega iyo sankay sarrin yar kaga dhigaan qaar dhabanada waxoogaa sarrin yar yara iskaga dhiga baa jira inkasta oo marka afrikaanka kale iyo marka loo firiyo suudan iyo eritry iyo inaa kasii shisheeya afrikaanka galbeed iyo ay ka roon yihiin soomaalidu haddana waa jiraan meelo oo sumadaas dadka waxoogaa meelo lagaga dhigo waa jiraan marka waxaasoo dhanina kulligii xaraam weeye xoolihii baa sidantale marka muxuu ahaayey uu nebigu alayhi salaatu wasalaam u diidaya ibnu cabaasna sidaa uga fogaanaya dadkii marka waa ka sii daran yihiin shuluuq waxay idhaahaan bay suudaantu ay yaqaanaanoo dhabaneeda oo laiska jeexjeexo wejigo la jeexjeexo iyo waxyaalo sidaas ah marka waxaasoo dhan kulligii wada xaraam weeyaan wa canhu radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam mara calayhi ximaaru qad wusima fii wajhi waxaa soo maray dameer oo wejiga laga suntay faqaala markaasuu wuxuuhi lacana allahu aladii wasamahu alla ha naclado kii suntay rawaahu muslim wa fii riwaayati lmuslimin ayda nahaa rasuulu llahi sal alay slam can aldarbi fi lwajhi wa can alwasmi fi lwajhi wuxuu nahiyey rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam garaacid wejiga laga garaaco oo xoole iyo dadtoona wejiga wax lagaga dhuftay iyo umad wejiga laga sunto labadaba waa manciyey baabu taxriimi tacdiibi binnaar fii kulli xayawaanin xataa anamla wa naxwiha la xaraameeyey in dab wax lagu cadaabo dab wax lagu dilo wax nool oo dhan wax nool oo dhanba xataa haddii uu xataa shilinta shilinta waxaan ujeeda hataa wuxuu leeyahay isagoo quraanjada laakiin waxaa soomaalidu aada ay ugu ba-an tahay shilinta shilinta iyada dab waxaan ahayn daba laguma dilo qaaliban qofkii dab heli karaa dab baa loo shidaa xeeloo kalka shilinta laga guraayo iyo dab baa lagu ridayaa taasuna xaraam weeyaan eh, bahashan shilinta eh, bahashan quraanjadana mid dhuudhacsa ay yidhaahaanoo habeenkii soo guddo oo guryaha soo gasho oo farabadaan oo waxaa jirta iyada kolkay guriga ay soo gasho dadka qofkay ku xirato dhibaato badan u geysata kaana marka dadka kolkay arkaan mxuu ahay waxay ku rogaan dhuxulo daba bay ku rogaan waxaasoo dhan marka xaraam weeyaan waa in la ilaaliyo shinida kolay ku tahay marka laga guranayo malabka laga guranaayo iyada dadku waxay uga qastaan inay laqiijiyo oo qiiqeeda iyo waxyaala sidaas iyo ay ku cararto laakiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay gubaan oo qori dableh iyo kolkaa meeshii ay geliyaan oo holaca iyo waxyaalahaas ay ku dhimato waxaasoo dhan kulli waa in laga digtoonaado oo laga ilaaliyo wax nafle alla naf uu geliyey in dab lagu cadaabo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qاala bacثnaa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم fي bacثin rasuulka allah noo diray mxaa sariyo buu noo diray faqaala markaasu wuxuu yihi in wajadtum fulana وfulana lirajulayni min quraysh laba nin oo quraysheed buu daad hebel iyo hebel aragtaan habaar ibn اlأswad iyo mid kalu ahaa midkii kale hadda magaciisa ma garanayeen wuxuu yihi fasamahma uu magac dhabay faaxriquuهmaa bالnaar dab ku guba dab ku ridoo dila uma qaala rasul lah sal slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi xiina aradna alkhuruuja markaan macsalaamaynayna sii baxaynay buu wuxuu yidhi inii kuntu amartukum an tuxriquu fulana wa fulanan anu waxaan idin faray markii hore inaad hebel iyo hebel dab ku gubtaan wa ina annaara laa yucadibu biha ila allah dabkana waxaan allahina wax ku cadaabaa ma jiro fain wajadtumuuhumaa faqtuluuhumaa haddaad labadaa nin heshaan aad qabataan dila un yani hagubina rawahu lbukhaari marka kolkii hore intaan waxay kusoo degay nebiga sal l slam arrintaa loo sheegin bay ahayd marka goortii dambe waxyi baa alle kusoo dejiyey markaasaa loo sheegay inaanu muxuu ahay aanay banaanayn arrintaas ayna banaanayn oo qofkii la dilaayo in dab wax lagu dilo ayna u banaanayn marka alla dabka alla abuurtay oo isagu tacdiib u abuurtay oo acdaadiisa ku cadaaba gaalada ah marka qof aan alla ahayn oo dadka wax ku cadaabi karaayo ma uu jiro rawahu muslim وعn ibni mascuudi radي allahu canhu qaala kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali waslama fii safar rasuulka allaan socdaal dhexdii la joognay faاnطalaqa lixaajatihi dantiisii u baxay yani kortag buu aaday fara'aynaa xumaratan waxaan arnay shimir oo nooca xumarada la yidhaaho macahaa farkhaani labadeedii jijiiray wadata fa akhadnaa farkhayhima waxaan qaadanay labadeedii ilmood baan qaadanay farka waxaa la yidhaahaa ilmaha baaleyda shimbirta iyo digaaggii iyo waxyaalahaas oo kale ilmahooda markuu ukunta laga jabiye uu soo baxo ayaa la yidhaahaa farki la yidhaha intaan weli weynaanin hadduu roonaado oo mxaanu aadu sii weynaaninna baa la yidhaahdaa fa ilxumara shimbirtii baa timid fajacalad waxay bilowday tacrisu inay dhulka dul heehaabto bilowday tacrisu iyo tafrishu labadaas lafida waa jire marka isku mid yani annaha tatiiru fawqa eh, ru'uusina qariibatan mina sidaas weeyaan fajaءa الnabiyu sal sl nabig ayuu faqaal man fajaca haadihi biwaladiha yaa ka weerixiya midantada ilmaheedii kaga weerixiya ilmaheedii ka qaaday rudduu waladaha ilayha ilmaheeda u celiya wara'aa wuxuuna arkay nebigu sal lla alay slam qaryata namlin reer quraanjo reer nagaadi baa la yidhaha quraanjada meesha ay godadka badaan ka qodatay ee maxaa cawska iyo waxyaalahaasna ay kusoo gurato ee raashinkeeda kolkasta gudaha ay ku kaydsato ay ukumaha ku dhasho halkaas weeyaan qad axraqnaaha aan gubnay faqaala markaasuu yihi man xaraqa haadihi tan yaa gubay qulnaa naxnu annagaa gubnay baa nidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi innahu laa yanbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar dabka inuu wax ku cadaabo qofna uma haboono ilaa allihii abuurtay naarta abuurtay mooyaane yani ha ku cadaabina muxuu ahay mar dambe rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waana sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir warawaahu waxaana wariyey qisadantada alimaamu muslim can kacb ibni malik maaha can ibni mascuud qowluhu qaryata namlin macnaahu mawdica الnmli maca الnmli meeshii oo dhan baan isku gubnay baabu taxriimi maطli اlganiy bxaqin طalabahu saaxibuhu xaraamaynta la xaraameeyey meermeerin qof maal qabeenihi xaq lagu lahaa oo laga dalbaday uu meermeeriyey oo maanta soo noqo barri soo noqo tahay oo waxyaalaha uu yimaad yidhaaho googoyn iyo dhuudhuumasho iyo cudurdaar beenbeenihi inuu keeno xaraamaynteeda kolba hadduu heli karo waa inuu koolkii laga soo dalbadayba horay ka bixiyo waana kaan soo marray inu nebigu sal l sl yidhi qofkiina idinku dayn gudin fiican ayaa idinku fiican qaala allahu tacaala in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaad u gudataan ammaanooyinka dadkii lahaa aad u gudataan oo siitaan buu alla idin faraya subxaanahu wa tacaala arrintaasuna waa tii kusoo degtay furaha kacbada kusoo degtay wa qaala tacaala fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii i'tumina amaanatah hadduu qaarkiin qaarka kala ammaanaysto ha u guto kii amaanaysa ha u guto waa marka dayntuna marka ammaanaday ka tahay inaod u soo celinayso ood siinayso qofku kaa dalbada buu kugu aaminay haddii kale maalkiisa kuuma dhiibeen marka waa inaa ammaanada ilaaliso ood gudato wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ana rasul sal l slm qaal maطlu lganiyi ظulmun waإida utbica axadukum calى mali'in falyatbac muttafaq calayh maطlu lganiyi qof maalqabeen ah ee meermeerintiisu layina waa la yidhaaha iyo mumaatalo iyo waxaasaa la yidhaahaaye dulmin waa dulmi dulmi weeyaan qof maalqabeenahoo xoolihii uu deynta iskaga bixin kari lahaa haystaayo inuu qofkii deynta kulahaa meermeeriyo waidaa uطbica axadukum midkiin haddii la raacsiiyo yani lagu xawaaleeyo calaa mali'in qof buuxa yani qof maalqabeena falyatbac ha raaco muttafaqun calayh marka xadiidku laba arrimood buu ka kooban yaho mid waxaa weeyaan ka digid uu ka digaayo qof dayn lagu leeyahay dayntiina iska bixin kara oo dayntii laga dalbaday oo qofkii meermeeriyo oo gogoys waxyaalaha u gala oo dulmi inuu yahay buu sheegay kol hadduu dulmi yahayna marka wuxuu mudanaya in la ciqaabo buu mudanaya midda kale waxa weeyaan qofkii daynta aad ku lahayd qof kale oo dayn isaguna uu ku leeyahay hadduu kugu xawilo oo yidhaaho dayntii aad igu lahayd hebel baan kugu xawilay hebel ka qaado isagoon anna intaasoo kale ku leeyahay oo maalna qabeen uu yaho uu iska bixin karaayo waa inaadan diidin inaadan diidin eh, aad ku xawilanta weeyaan muttafaqun calayhi macnaa utbica uxiila haddii lagu xawaaleeyo haddii qofkii muxuuaha qof kale dayntii loogu xawaaleeyo oo qofkaasina uu maalqaban yahay yaanu diidin oo inuu dulmiya yaanu ka baqan lena arrintaas kolkaa dulmi bay noqonaysaayo marka kii daynta lagu lahaa ee wasiidka ahaa ee labada qof u dhexdhexeeye goorta dambe lagu soo wareegay isagu marka ma dhihi karo anugu waxba iguma lihid anu waxba ku siin maayo ee hebel baa igule ma dhihi karo kana waa inaanu dhihin anigu ninkaas waxba igama jiraan isago waxba ma aana siinin adan adan lacagtaydii ku siiya dankeeda adan kaa raba waa inaanu dhihine uu u dhib yareeyo ayaa ninkaa kale iskaga xawilmo baabu karaahati cawdi اlinsaani fii hibatin lam yusalimha ila almawhuubi lahu wa fii hibatin wahabaha liwaladihi wasalamaha aw lam yusalimha waxa weeyaan necbaysiga iyo karaahanimadeeda hibo uu bixiyey oo laakiin weli aanu qofkuu siiyey gacanta ka saarin shaygaa qaada intuu yidhi aanu guddoonsiinin inuu ku noqdo iyo ku noqod uu ku noqdo wax uu ilmihiisii siiyey ama kolkaas ha guddoonsiiyo ama yaanu guddoonsiinine waa وkراahة شhراaئihi شhayئa تaصدqa bihi min اladي تaصدqa عalayhi iyo necbaysiga la necbaystay karaaha laga dhigay inuu iibsado wuxuu sadaqaystay qofkii uu ku sadaqaystay ka iibsado qofku ku sadaqaystay inuu ka iibsado karaahada loo necbaystay arrintaa xikmada ku jirta waxaa lagu fahmayaa waxyaalaha dad lagu sheego dadkan kada maalqabeenka ah gaar ahaan beledkan kada dadkiisa iyo tijaartiisa iyo lagu sheego oo sida ay ula mucaamaloodaan zakaan bixinayna kolka kolkay leeyihiin iyo u waxaa la sheegay nin maalqabeenaho aad taajirahoo malyuneer isnacay ah ee kolkuu rabo inuu zaka iska bixiyo maalkiisa u xisaabo bay zakadii waxay noqonaysaa wax fowqa alcaqli ah oo maxaa loo muggiisii waxaa noqonaysa markaas wuxuu yeelayaa bay yidhaaheen intuu nin faqiir ah u yeedho iyo wuxuu dhahayaa badana oo kale buu uga dhigaya markaas uu leeyahy jawaankan bariiska ah qaado kolkuu marka gacanta ka geliyo iyo wuxuu dhahayay anu makaa iibsada horta mise waad waad la tegaysaa markaa iga iibso saddex boqol iyo meelahaasu siinaya khalaas malaayiintiina markaas wuu la helaya isagoo sidaas saas wadaadkan eh, la yidhaaho cali lhindi ee xaramka mudariska ku ah sidaasuu ku sheekeeya oo sheekooyin sidaasabaa jira marka waa xelada sidaas oo kale iyoba si ayna u dhicin buu nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuuba amrayaa qof wixii uu sadaqaystay inuu siduu u sadaqaystay uga baxay uu uga maqnaado oonu dib dambe ugu soo noqonin ayb aw akhrajahu min zakaat wuxuu zake ka bixiyey ama uu ku sadaqaystay aw kafaaratin wanaxwiha kafaara gud iyo ku waajibtay wixii lamida u bixiyey walaa ba'sa bishiraa'ihi min shaksin aakhara qad intaqalat ilayhi mase dhib male qofkii lagu sadaqaystay hadday ka gudubto oo qof kale isaguna uusii gudbiyo ama ka iibiyo ama siiyo in laga iibsado iyo marka kolkaas dhib ma hataa kii sadaqaystay inuu ka iibsado laakiin kii uu ku sadaqaystay inuu ka taasaa loo diidaya soomaalida geeleedeeda iyo loleydeeda iyo naftooda waxa sidaasoo kale bay ku sheegaano neefkay xoolaha zakada uga bixinayeen qofkii markay siiyaan bay waxay ku qasbayaan baa layidhi inay ka iibsadaan wejigaiisu kana marka waa ka xeshoonayaayo kuma adkayn karayo oo anaa kaa iibsanaya kolley waa adigu muxuu ahay waxaad suuqaad geynaysaa waxa sidaasu dhahaya markaasu wax aanu la gorgortami karin oo dee sanadka damban wax laga yaaba inuu ka sugaayo oo leeyahay u fudaydinayo waxaasoo dhan marka taxaayul weeyaane waxa shaygii dar alla loo huray waa inuu sidiisa kaaga maqnaado wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slam qaal aladii yacuudu fii hibatihi ka ku noqonaya wixii uu bixiyey kalkalbi ay buu la mid yahay yarjicu fii qay'ihi ku noqonaya hunqaacadiisa ku noqonaya muttafaqun caley ay masagiisii cunaaya yuu la yahay qofka hibadiisa ku noqda iyo sadaqadiisa ku noqda marka suu kagala mid yahay wuxuu kagala mid yahay istiqbaaxa caqliga iyo curfiga iyo xisiguba ay intuu hunqaacay hunqaacadiisu cunaya markuu arko ka yaqyasanaya waa xumaysanaya marka siday qabiix ugu tahay sidaas ayay sharciga marka tanuna eh, qabiix ugu tahay marka xaraam weeyaan wa fii riwaayati mathalu aladii yarjicu fii sadaqatihi kii sadaqadiisa ku noqonaya xaalkiisu wuxuu la yahay ka mahali اkalbi yaqii'u sida ay oo hunqaacay uma yacuudu fii qay'ihi hunqaacadiisa ku noqonayo oo fayakulu cunayo wafii riwaayatin alcaa'idu fii hibatii kalcaa'idi fii qay'ihi kii hibadiisa ku noqda mutagiisa ku noqday buu lamid yahay wacan cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu qaal xamaltu calaa farasin fii sabiili illaah nin baan ku qaaday faras aan ku qaaday yani waan siiyey weeyaan halka inagu ka nidhaahno faras baan siiyey iyo awr baan siiyey iyo xamaltu calaa kadaba iyagu carabta yidhaahaan halkan dharkana sida oo kale weeyaano kasawtu fulaan bay dhahayaan hebel baan huwiyey yani maraan siiye oo huwada iyo faadaacahu aladii kaana cindahu qofkii haystay ee aan siiyey ayaa baylihiyey faraskuna faras wanaagsan buu ahaa faraskii xumaaday oo caatoobay oo suuqa la keenay buu arkay fa aradtu an ashtariyahu inaan iibsadaa baan doonay wadanantu annahu yabiicuhu biruksin waxaanan u maleeyay inuu rakiisnimo ku iibinayo fasa'altu nabiya sala allau alay slam nabigaan weydiiyey faqaala markaasuu yidhi laa tashtarihi ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadi ha ku noqonin wain acطaakahu bidirhamin haba kugu siiya dirham keliya haba dirhana ha kugu siiyane faina alcaa'ida fii sadaqatihi sadaqadiisa qofka ku noqday kalcaa'idi fii qay'ihi mantagiisa ku noqday buu lamid yahay muttafaqun caleyh qawluhu xamaltu calaa farasin fii sabiili illahi macnahu tasadaqtu bihi calaa bacdi almujaahidiin mujaahidiinta qaarkood baan ku sadaqaystay oo aan siiyo inuu intuu koro uu ku jihaad galo baabu taaki masiri cumar radia allahu canhu sidan uu samaynayo sidanuu cumar yeelayo iyo ninkii hadda kahor aan soo maray ee isha biyaha soo maray ee meesha gosha ee iska wanaagsan ku taalla ee ay la ficnaatay degmadeeda ay la ficnaatay inuu halkan ku cibaadaysto siday mid walba ay yeelaan saxaabadana ridwan ullahi caleyh saasay caadadoodu ahayd shayga ay ku hamiyaan inta ayna horta ku dhaqaaqin bay cilmigiisa horta ogaan jireenoo rasuulka sal allahu alayh ala slam ay weydiin jireen si hadduu waxankadu banaan yahayna ay ugu tallaabsadaan haddii xun yahayna ay uga joogsadaan maaha sida dadkaanu marka hadda ay yeelaan markuu wixii markuu ku dhacobu mar dambe ku weydiinaya saas iyo saasaan yeelay bal ka waran isagoo horta hore cilmigeeda lahayn buu iskaga muxuu ahay iskaga dhaqaaqaya wixii taas marka ma aha waxa weeyaan inta aan arrinka lagu dhaqaaqin kol haddaadan cilmigiisa lahayn inaad dadka ahlucilmiga la weydiiyo la yidhaha saas saasaan rabaaye bal ka waran marka kolka haddii lagu yidhaaho qof ahlucilmigaad ku kalsoontaha uu yidhaaho waa ku banaantaha arrintaasuna ku dhaqaaq haddii kalena ka joogto cumar marka radi allahu canhu markuu arkay faraskii uu sadaqaystay oo uu u maleeyey in rakhiisnimo uu ku helaayo oo suuqa la keenay oo la iibinayo ma aanu iska iibsanayna rasuulku weydiiyey sala allahu alayh wasalam ninkii ay loo fiicnaatay meeshii gosha ahayd uu soo maray ee biyaha lahayd biyaha xareedbiha macaana durdurka a lahayd degmadeeda ay la ficnaatayna ma aanu isaga soo guurin iskama degine horta nabigu weydiiyey sala allahu alayhi waali wasalam saasay yeeli jireen ridwaan ullahi calayhim baabu taakiidi taxriimi maali lyatiim adkaynta la adkeeye xaaraamaynta maalka agoonka qaala allahu tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa cunaaya maalka agoonta cunaaya dulman gardaro iyo u cunayo xaqdaro inamaa yaakuluuna fii butuunihim waxay calooshooda ku cunayaan naaran naar bay cunayaan maal iyo nafcimaha waxaanay cunayaan wasayaslawna saciiran waxayna ku guban doonaan naarta way ku guban doonaan waqaala tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan ha u dhowaanina laa ta'kulu marka lama dhihina firiyo waxaas alle subxaanahu watacaala uu adkaynayo waxyaalaha uu ku adkayo xaaraamtiisaba waxaa ka mid a inuu silubkan isticmaalo ha u dhowaanina ha falina ma yidhaaho walaa taqrabu zina walaa taqrabu maal alyatiim sidaas alla yidhaha subxaanahu watacaala ha u dhowaan marka asbaabta ku geynaysaba in laga fogaadaba weeye marka sidaas macnaheedu kolkii alla uu leeyahay walaa taqrabu zina zinada waxa soo dhoweeya oo mukhaalaطada iyo khalwada iyo sheekada iyo hadalka dhegaysidiisa iyo kaftanka iyo qosqosolka ciyaarka iyo waxaasoo dhan baba nadrada iyo taabasho iyo wax waloo dhan ba markaas gaarsiinaya oo sabab u noqon karaya zinadiiba in laga fogaado buu alla rabaayo markaasuu ilaah u dhowaanina sida xadiidkii nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma uu ahaayoo kale in qofkii seeraha ku wareegaystaayu waa geli doonaahay marka alle wuxuu leeyahay ha u dhowaanina m xoolaha agoonka ha u dhowaanina ilaa bilatii hiya axsan ilaa xaaladii wanaagsanayd uun mooyaane xaaladaas e, axsanadii wanaagsanna waxa weeyaan aayadan soo socota ayaa wax ka sheegaysa waqaala tacaala wayas'aluunaka can ilyataama waxay ku weydiinayaan agoontay e, ku weydiinayaan qul waxaad dhahdaa islaaxun lahum